kitaab ku habboon sababtoo ah culummadu waxay yidhaahdeen axaadiista ku qoran waa axaadiistay culummadu ku magacaabeen jawaamiculkelim nabiga waxyaalaha ilaahay siiyey waxaa ka mid ah waxaa la idhaha jawaamiculkelim kelimooyin oo gaaban oo macno aad u ballaaran jamcinaya marka axaadiista sifaaddaas leh oo ugu waaweyn oo qawaacidka islaamka ku dhisan yihiin ayaa kitaabkaas ku taalla marka aada ugu munaasib yahay bilowgiisa waa qawaa'id iyo aas-aas diinkii islaamka oo dhan aas-aas u ah hadday caqiida tahay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday aadaab iyo akhlaaqiyaad tahay hadday zuhdi tahay kulli qawaacid aas-aasa ah kitaabkaasu kulli ugu yaalla oo axaadiis qawaacidaha ku taalla uma cumdat اlaxkaam waxaa ku xiga cumdat اlaxkaam lilmaqdasi xaal u sugnaaday kaasay ku xijiyaan culummadu waa ku habboon yahay axaadiis aan sanadkooda la baarayn oo agarka axaadiista ku taallaa waa xadiidkii saxiixaynka saasuuna u shardiyey bashiiqu in dhowr xadiis ay dhacday oo aan shardigii laga helinoo saxiixaynka aan ku ooliin labadaba ee mid ka mida ku yaalla macnaha kuma yaallo xadiid aan bukhaari muslim midnaba ku oolin kitaabka laga heli maa laakiin shardigiisu maadaama uu ahaa xadiid kastoo kitaabkaas uu ku soo aroorina inuu noqdo xadiis bukhaariya muslim isku waafaqeen axaadiis aan badnaynaa jirta oo aysan isku waafaqin oo labadooda mid ka miduhu wariyey marka xadii kitaabkaas daalibka in looga bilaabo marka arbaciinka uu xifdiyo muhiim u yahay sababtoo ah waa kitaaban dacfi looga cabsanayn oo axaadiista ku taalla dhammaan axaadiis saxiixa haabita ay tahay waana axaadiis dhammaanteed fiqiga ka hadlayda oo qofkii uu ka helayo axaadiis badan oo adiladii axkaamta fiqiga ah taas ay culamadu ku xijiyaan xifdigana aad ugu fiican kitaab koobanoo la xifdi karo weeye uma buluuq lmaraam ayaa ku xiga waa kitaab adilada fiqiga aad u ballaaran axaadiisiisana xaafidka raximahullah uu ku dadaalay weliba xugun inuu saaro axaadiistaas xugun inuu saaro tasxiix tadciif taxsiin xadiis kasta kii saxiixayn ku yaalla ama mid ka mida ku yaallana waa sheegayaa kuwa kalena in badan xugunuu saaraya waa kitaab marka aad u muhiim ah oo aan looga maarmin fiqiga islaamiga libni xajar xaafid ibni xajar xaal u sugnaaday walmuntaqa ayaa ku xiga limajdi ibnu taymiya xaal u sugnaaday muntaqa alakhbaar waa kitaabka uu sharxaya naylawdaarka kitaabka uu showkaani ku sharxay naylawdaarka matniga la yidhaha muntaqa alakhbaar marka sidaas marka la iskugu xijiyo macnaheedu waxay tahay marka laga reebo arbaciinka oo isagu jaamic ah oo iskugu jira axkaam iyo ictiqaad iyo zuhdi iyo aadaab oo jaamica ah marka laga reebo kutubta kaleo saddexdaa waa adiladii axkaamta camaliga ay ka hadlayaan axkaamta camaliga oo furuucda ah oo xalaasha iyo xaaraamta ku saabsan ayay ka hadlayaan qofkaas marka adiladii ku soo aroortay axkaamta inteedii badneed gacantu ku haya agga adiika xagga xadiiska qofkaasu raximahumullah ilaahay ha u naxariista culummada kutubtaas qoreen dhammaan nawowi iyo maqdasi iyo ibnu xajar iyo majdi ibnu taymiya kulligood allah u naxariisto tacaala ila waa sarreeyaa fadukhuulu gelitaana ku xiga fii qiraa'ati lummaat ummahaatu sitaha fii qiraa'ati lummaat ummaadka qiraa'adooda la galo ummaadka asiti lixda iyo waqayriha qayrkeed marka la jamcinayo liqayri lcuqalaa ummaad a ladha cuqalada marka la jamcinaa ummahaad a ladhaahda umka marka la jamcinayo oo liqayri caaqil loo jamcinayo ummaad a la marka lil caaqil loo jamcinayo oo waxa weeyaan banu aadamka dumarka marka ummahaad a laleeyahy ummahaad a laleeyahy cuqalada khayru caaqilkana ummaad alaleey marka qofkii intaas soo maray ummahaatu sitihii wadda saxa ku soo gelaya wadda sax ah uu ku soo galay marka laakiin qofkii oon waddadaas soo marin haddii looga bilaabo ummahaat sita loo akrinaa kaale ummahaat sita lagu didiye wuxuu dhammaynayaa dhammaan kutubtii xadiidka asagoo daalib aan weli xataa mustafiida noqon oo wax uu faa'iide aysan ay badnayn ayuu dhammaynaya maxaa wadadu ku soo galaan waddo sax ahayn xoogaa kutubtaas qaabkaas isku xiji aad ay u fiican yihiin oo khaasatan xagga fiqiga laakiin xaggii zuhdigii iyo tarqiibka iyo tarhiibka riyaad saalixiinka loogama maarmo waa kitaab tarbiye ah oo quluubta lagu dhiso asludiinna waa taqwada iyo iimaanka iyo xubullahi iyo rasuul marka zuhdiga xaggiisa iyo tarqiibka iyo tarhiibka waxaa aad ugu cajaa'i badan riyaadu saalixiinka laakiin xagga fiqiga marka laydha hala barto iyo xalaal iyo xaaraam sidaas uu iskugu xejiyey waa sida ugu wanaagga badan waana dariiqada ugu sawaabsan qofkaas haddii umaadkii la gelsho marka wuxuu baahan yahay in sanadka loo sharxo sida badan masaa'ilka aad uu fahmaya wa khaasatan haddii qofkan caqiidadiina soo akhristay fiqigiina waa bartay qofkaasu wuxuu ugu soconayaa sida qof oo manbiyo qabow ugu socdaan umaadsitu keliya wuxuu u baahan yahay marka rijaasha loo sharxo kutubtana la didiyo markaas oo uu asagu shuruuxdoo iska daalacdo marka marka laakiin ha loo sharxo hase la didiye waa iskugu mid hadduusan tartiibtaas ku iman waxba kama fahmaayo wa fi lmusalax musalax xadiidka nuqbat lfikra ku sugnaaday libni xaji xaal u sugnaaday uma uma alfiyat lciraaqi alfiyat lciraaqiyaa ku xigta raximah اllah musalax xadiidka labadaas kitaabuu ka sheegay nuqbat lfikr waa dhowr warqadood tabcad u yar wey xaafid ibnu xajara iskale waa dhowr warqadood bal saddex safxo saddex bog matniga haddii saddex bog lagu qoro maaha saddex warqadood saddex bog waa lagu qori karaa ah, waa matni aad u yar laakiin cajaa'ib leh oo qofka daalibkaa ah hadduu fahmo oo uu idqaaniyo kutub badan oo musalax alxadiia ah uga filan dariiqada uu u alifayna dariiqo cajaa'ib leh oo sabri iyo taqsiim wax layra ku socoto waayo shaygu in saas inuu noqdo iyo saas inuu noqdo iyo saas inuu noqdo wax kama dhexeeyaan hadduu saas noqdo xukunku saasuu noqon hadduu saas noqdona xukunku saasuu noqon hadduu saas noqdo xukunku saasuu noqon saasuu ku wadaa sabri iyo taqsiimuu ku wadaa marka aad u cajaa'ib badan kadibna alfiyat alciraaqi laakiin aad waxaa u dhexeeya masaafo oo aad u weyn alfiyat alciraaqi kitaab ballaaran wey kanuna waa kitaab aad u yar labadaas qofka haddii layskugu xijo waxa dhacdaa inuu xoogaa ku cuslaado saas darteed xoogaa fiican in xoogaa jaranjar dhexe loo sii sameeyo nuqbaha qofku markuu xifdiyo nushatu nadarka oo sharxi nuqbaha ah in aad uu u idqaaniyo markuu idqaaniyo intaas haddana bal tayriibu raawiga uu marsiiyo maxaa yeele nasrigu waa ka fudud yahay nadmiga xagga fahamka nadmiguna wuxuu ku fiican yahay xagga xifdiga kadib markaas qofka alfiyat ciraaqi loo akriyo amase alfiyat suyuudi culummadana waxay yidhaahdaan alfiyatu suyuudiga ka faa'iido badan alfiyat ciraaqi laba sababoodba sababka koobaad waa uu ka dambeeyey marka caalim walbaba caalimka ka hor inta ka faa'iidaystu wixii kaleetou faa'iidahu arkana ku dara marka waa ka fawaa'id badany waa ka macluumaad badany oo masaa'ilka aad ka helaydo alfiyat ciraaqi iyo masaa'ilka aad ka helaydo alfiyat suyuudi waxaa badan alfiyat suyuudi masaa'ilka aad ka helaydo kana masaail badan tan labaadna waa salis waa gabay aad u fudud oo sahlan oon mucaqad ahayn marka labadaas faa'iidu uga duwan yahay qofku meeshuu alfiyatu ciraaqi xoogga saari lahaa alfiyat suyudi inuu xifdiyo hada axsan sidaas axsana sheekh maxamed saali xuseen ise wuxuu leeyahay alfiyatu ciraaqiga inuu xifdiyo waxba daruuri maahan inuu un fahmo macnaha ayaa aad u fiican raximahu llah ilaah u naxariiso raximahumallaahu saasaa ficneed oo muano laga dhigo ibnu xajar iyo ciraaqi xaafid ciraaqi labadaba allah naxariisto wa fi waxaa ku sugan fiqiga markaa waa soo miaalinay fiqiga shaaficiga dariiqada ugu dhow oo taqriibka waa soo sheegnay sooma iiga hadda isagu fiqi xambeli iyaga gobolkooda waa xanaabilo marka fiqiga xambaligaa siday u kala hormariyaanu noo sheegaa amaa fi shaaficiyi waa soo tilmaannay sida loo kala hormarina min qofka marka horeeto uu aad u idqaaniyo shujaaca matnigaas matnu haayat wtaqriib inuu aad u idqaaniyo kadib sharxiisa ibnuqaasimka uu aad u idqaaniyo kadibna cumdatu saaliga uu idqaaniyo kadibna minhaajka uu si fiican u idqaaniyo u kadib irshaadka hadduu u baahdo markaas uu akhristo maraajicda waaweyn marka uu barto oo uu majmuuca oo sharxulmuhadabka iyo albayaanka iyo kutubta waaweyn xaawiga umkii shaaficiga kutubtaas marka maraajicda fatxulcasiiska maraajicda waaweyn uu marka keensado oo u daalacdo masaa'ilku uga bahdana ka baarto marka dariiqaas waa soo sheegnay wa fi lfiqi fiqiga maalan tusaalan tusaalaynaa waxaa ku sugnaaday aadaabu lmashi ila salaad aadaabta salaada lagu aado lsheekh maxamed ibn cabdilwahaab xaal u sugnaaday uma zaad mustaqnic ku xiga zaad waa fiqi mujarada oon deliil lahayn oo xamberi ah waa kitaabka uu ku sharxay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharaxa faa'iidada badan oo laydhaha asharx almumtic oo han iyo tobanka mujallaa matniga uu haraa wey ah, matniga uu sharxaya weye sharax marka aan qof daaligu ka maarmin weye asharxulmumtic wuxuu sharxayaa zaad oo xajaawi lilxijaawiyi xaalu u sugnaaday raximah اllah ow cumdat اlfiqi amase cumdat اlfiqi ayuu ka bilaabaya marka uu aadaabulmashi soo dhammaysto uma almuqnic ayaa ku xiga muqnica xoogaa waa ka weyhay zaad lmustaqnica oo zaad lmustaqnica waxaa laga soo gaabiyey muqnica laftirkiisa muqnica laga soo gaabiyey muqnica siduu shiku noo sheege wuxuu uhi lilkhilaafi اlmadhabiy khilaafka madhabiga Ah, xaal u sugnaaday khilaafka madhabiga macnaheedu waxay tahay kuu sheegi maayo wax madaahibta kale isku khilaafeen laakiin madhabka xambeliga dhexdiisa ayuu sheegayaa riwaayadaha ee imaam axmed wax looga soo wariyey iyo wujuuhda ay xanaabiladu kala qabaan intaasuu sheega adilana male isagu adilana male saas daraaddeeda wuxuu leeyahay sharaxa shiikha sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin meesha muqnica waxaa ka sii wanaagsan kaafiga ah, in kaafiga la hormaray oo culummada gobol ah, waxay yidhaahdeen cumdaha loo hormarinaa muqnica lagu xijinaa cafwan h saas wey kaafiga lagu xijinaa kaafiga kadibaa muqniga lagu xijinaa kaafiga meesha kan hadda nooguma yaallo alkaafigu muqnica wuxuu uga duwan yahay adilule adilule marka sidaasoo kaaf sii fiican culummada gobol ay yidhaahdeen marka wuxuu yidhi almuqnica ku xiga lilkhilaafi اlmadhabiy khilaafka madhabiga waa madhabka xanaabilada dhexdooda waxay isku khilaafeen daliilna male kaas muqnica wاlmuqni ayaa ku xiga lilkhilaafi اlcali khilaafka sare khilaafka sare macnaheed waxa madaahibta guud waxay isku khilaafeen xanaabilo iyo qayrkoodba xanaabilo iyo shaaficiyo iyo qayrkoodba ayuu sheegaya adilana waa leeyahay kitaab cajaa'ib badan wey marka ardayga saasa loo kobcina sidaas iskugu xidhan libni qudaama wuxuu yidhi lilkhilaafi اlcali alaaatuhaa saddexda waa saddexdee waa saddexda u dambeyday cumdat اlfiqi uma almuqnic uma almuqni saddexdaas weeye alaaatuha saddexda waa libni qudaama xalay u sugnaadeen raximah اllah marka culummada gobola waxay yidhaahdeen qaabkan ha ka sii feecan in layskugu xijiyo cumde in loo hormariyo cumduhu maahan cumdihii xadiiska ahaa waa cumdat اlfiqi oo kitaab fiqiyo xambeliya oo ibnu qudaama leeyahy kaas in loo hormariyo oo markaad akraydo aad moodo inaad aaadiis araydo alfaadii axaadiista sida badan adeegsana aad aad ula cajiiba kitaabkaas markaad akraydo waa alfaad fiqi ah wa maca daalika xadiis inaad akraydood u malayna sida uu axaadiista alfaadooda uu aad iyo nusuusta kitaabkaas ugu dhow yahay kadibna muqnica lagu xijinaya kadibna kaafiga kadibna muqniga afartuba waxaa iskale ibnu qudaama marka caalim waxa weeye faqiih oo xagga haddana usuuli ah oo caqiidada iyo musطalaxa iyo fiqiga kulliba imaamku ah ayuu ahaa raximah اllahu tacaala marka qaabkaas ayaa loo kala hormarina fiqigaasna wa fii usuuli اfiqi usuul fiqiga waxaa ku sugnaaday alwaraqaat liljuwayni xaal u sugnaaday raximah اllah uma uma rawdaة naadira ku xiga libni qudaama xaal u sugnaaday raximah اllah waraqaadka waa kitaab yar aad u yar Ah, waa dhowr warqadood rawdatu naadirna waa kitaab weyn oo xoogaa ballaaran marka waxaa dhici karta qofku intaas hadii laysugu xejiyo inuu ku adkaato usuul fiqiguna waa fani muhiim ah oon qof daalibu ka maarmin qof daalib cilmiya kitaabu ka maarma maahan qofka daliil maxaa la yidha xataa ma fahmi karo ayadoon usuul fiqi loo akrin ah, ma huwa daliil ma fahmi karo xuu yahay daliil ma fahmi karo dliilkan iyo madluulka dliilkan iyo madluulku ma isleeyihiin ataa ma fahmi karo dalaalada alfaada ma fahmi karo see wax loo deliishadaa ma fahmi karo qaabkee axkaamta loogala soo baxaa adilada kitaabka sunada ma fahmi karo adiladu hadday istacaardo say u kala horayda ma fahmi karo qofka marka daalibka usuulfiqi kama maarmo laakiin usuulufiqi wax loogama bilaabo ardada ardaygu markuu xoogaa luqada ka dhismo fiqigana xoogaa furuucdaana wax ka akhristo markaasaa loo akhriya ardayguna arday jaamida oo waxa weyaan waa la yidhi keliya dhahayo oo aan fahmayn waxaanu haddii laydha waa raajix waa raajix wuxuu u leeyahay culummadu ka maqlay waa raajix laakiin sabab wax lagu rajax ma fahmi karo qofaan usuul fiqoqo ma fahmi karo sababkaasa wax lagu rajax masaladan waa raajix haddii laydhaha maxaa lagu rajax ma fahmi karo ma sharxi karo mana isagaan ba fahansan wuu sharxa marka waa muhiim waxaana isleeyahay labadan kitaab laysuguma xiji karo hoogaa qofku wuxuu baahanya waraqaadkaas waa lagu bilaabaa sharaxa cabdullahi bnu saalix alfawsaan sharax aad u faa'iido badan uu sharxay marka matnigaas iyo sharxaas qofku aad u fahmo qofkii haddana xoogaa si aan bootin dheer loo bootin waxaan isleeyahay malaha wuxuu usii baahan yahay alusuul min cilmi usul sheekh maxamed saalix alcuthaymiin matni yaro aad u faa'iido badan weeye sharaxna wuu ku sharxay aad u weyn laakiin sharxiisa sharax ka koobana layidhah taqriib ulxusuulaa jira aad u fiican yahay qofku hadduu taqriib ulxusuulka marka ku akhristo kadibna imtaaculcuquulka uu ku xijiyo kadibna alfiyada usuuliga ee maraaqiga uu xifdiyo kadibna loo laqbeeyo jamculjawaamica qofkaasu mudaalacahu kadib mudaalaca u baahan yahay fanigii usuul fiqiga mutun waa ka laqbaysta kutubtii waaweyneed inuu daalacadu u baahanya marka waa fani aad u ballaaran marka waxaana isleeyahy qaabkaas haddii loo kala tartiibiyo ardagu wadda oo aad u nabad qabtuu ku gelaya libni qudaama xaalay rawdatu naadir ku sugnaaday raximahullah wa filfaraa'id waxaa ku sugnaaday alraxbiya raxbiyada iyo shuruuxdeeda waa kitaab waa kutub aad u faa'iido badan raxbiyada iyo shuruuxdeeda uma maca shuruuxa wuxuu yidhi wa fi lfaraa'id waxaa ku sugnaaday alraxbiya uma maca shuruuxiha shuruuxdeeda iyadoo la jirto iyo wlfawaa'id اljaliya fawaa'id اljaliya waxaa iska lahaa sheekh ibnu baas raximah اllah laakiin sharaxa sheekh maxamed saali uthaymin wuxuu isleeyahy anu waxaan arkaa burhaaniyadu inay raxbiyada ka wanaagsan tahay waana ka masaa'il badan tahay waana ka koobanta waana ka masaa'il badanta aaday uga masaa'il badan tahay burhaaniyada wuuna sharxay sheekh maxamed saali uthaymiin marka raxbiya laakiin ma laga maarmo shuraax waxay leedahay aad u faa'iido badan qofku inuu marka isku akhristo burhaniyadiisa iyo raxbiyada isku akhristo labadaba ayaa fiican wa fii tafsiiri tafsiirka waxaa ku sugnaaday tafsiir ibnu kaiir raximah ullah tafsiirka kitaabka ugu cajaa'ibta badan uu ka mid yahay tafsiir ibnu kaiir sababtuna waxay tahay kow qur'aanka isagu isku fasira tafsiiru اlqur'aan biاlqur'aan wa axsanu duruqi tafsiir qur'aan marka la fasira dariiq duruq badanaa lagu fasira laakiin axsanu duruqi tafsiir waa tafsiir اlqur'aan biاlqur'aan saasuu ku fasira haddana dariiqa kaleeto oo axsankaasna ah waa tafsiir اlqur'aan bisunna ayaduu ku fasira haddana dariiqa axsanka intaas labadaas marka laga soo dego waa naqlu tafaasiiri salaf saxaabadu waxay qur-aanka ku fasireen uu keene aayaadkan waxay saxaabadii ku fasireen taabiciyaalkii waxay ku fasireen marka waa waa tafsiir bilma'huur tafsiir oo aan ra'yi ahayn ee naqli ah oo qur-aankii isku fasiraa axaadiistii nabigu ku fasiraa tafsiirkii saxaabada iyo taabiciyaalku soo raraa marka waa tafsiir aan qof ka maarmaa jirin marka la yidhaahdo qur-aanka maqsuudka aayadda in toos loo taabto waa cajaa'ib ku leeyi wuxuu aad ugu cajaa'ib ictiqaadka ahlusunna waljamaaca bayaanintooda wuxuu aad ugu fiican yahay fiqiga masaa'ilka xalaasha iyo xaaraamta aad ugu fiican yahay marka laakiin icraabka iyo awjulexraab iyo balaaqo aad ugu nasiib yariya wax nasiib weyna kuma laha marka qofka wuxuu baahan yahay icraabka inuu baab kale kitaab kale ka raagsado oo kitaab kale kaalmaysto kitaab kale inuu kaalmaysto sheekh maxamed saal uthaymiin wuxuu sharaxayna kugu dhigaa intan anugu akriyey xagga awjul exraab iyo balaaqo kashaafka zamaqshariya ugu fiicanuu leey isagaa u khayr badan intaan akriyey markaasuu yidhi inta ka dambaydana asagay faqiir u yihiin u yidhi ay u baahan yihiin kitaabkiisayna ka faa'idaysteen dhammaan waxaad arkaydoo qur-aanka exraabayoo ka dambeeyey markaasuu wuxuu isagayna ka soo naqliyaan sida badan markaasuu wuxuu yidhi laakiin tafsiirka zamaqshari waxaa dhex yaalla balaayooyin balaayooyin maana halbalaayo cayr waa muctazili fiihi balaaya fi اlcaqiida liannahu muctaziliy weliba aan qofka uusan gara karin ardaga daalibka mubtadiah ardaga bilowga ma gara karo isagoon garanu ka dharjina caqiidada ictisaalka markaas arka ardagaiyo berri sharxay caqiidada ictisaalka aana is ogeyn oo le muctasiladu waa ahlubaatil isagaana sharxay waa uu ka dharjina waa nin khabiir ah marka marka qofku waxaan anuu isleeyahay duusan aad taqaqus badan caqiidada u lahayn waxaa ka roon kitaabka alfutuuxaat اlaahiya oo xaashiyada u ah jalaalaynka jalaalaynka waa kitaab cajaa'ib badan xagga tarkiibka sida tafsiirka laysku saaro aad ugu fiican yahy mukhtasar ba ha marka qofka uu u kaashado markaa alfutuuxaat اlilaahiya oo shiikha jamal uu iska leeyahay maa sha qofka awjul icraabka qur-aanka wax badanuu ka helaya aad badan uga helaya qur-aanka waxay dhahdeen culummadu wax icraaba kitaab qur-aanka icraaba kitaabka ugu ballaaranna waa kitaabka la yidhaha adduru lmansuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun samiin xalabi uu iska leeyahy kitaabkaasa u ballaaran wax qur-aan icraaba ah, kitaab aad u ballaaran weeye icraabta marka kitaabkaasna marjica weyn hadduu qofku ka dhigto adduru lmansuun fii cilmi kitaabi اlmaknuun oo uu iska leeyahay asamiin alxalabi qofku futuuxaadka ilaahiyahana uu aayad walba uu akriyo dul istaago xogaa laqbada waa uu fahma qofku balaayooyinkaas zamaqsharina waa ka badbaada qofkii hadde aad u dadaalo oo iska waardiyey karaana kitaabkaas waa waa faa'iido badan xagga ixraabka iyo balaaqada balaaqadana baydaawi oo kale tafsiirka baydaawi xoogaa balaaqada waa ku fiican yahay yidhahdo culummadu balaayadaanna ma qabo oo balaayadanoo kale ma qabo marka calaa kulli xaal ibnu kaiirku waa marjic aan laga maabin xagga tafsiirka tafsiirka ibnu kaiirka iyo ibnu jariirka iyo adwaa اlbayaan fii iidaaxi اlqur'aani biاlqur'aan maxamed اlamiin shinqiidi iyo midka baqawi macaalimu tanziilka kutubtaas waxa weeyaan waa tafsiir ahlu sunno oo aan laga maarmin qofkana hal tafsiir oo ku filanu maba jiro aan aragnay tafaasiir korka igu qoran tahay tafsiiru yugniika can hayrihi ah, walaa yugniika hayruhu canhu ah, korka looga soo qoray waa akrinoo isma dhihin sidaas inuu yahay tafsiir aan wax kaa deeqaayo la arag asaguna inta kale kaaga filan oo ah, asaga markaas kitaab dambe uma baahnin laakiin low goor oo sidaas tafsiir noqo laha ibnu kaiir uu noqo laha isleeyahy hadduuba tafsiir saasuu jiro laakiin xaqiiqo weeya hal kitaab oo tafaasiirta kaaga filan ma jiro baab markuu kaa deeqo abwaab kalaad u baahanta ah, abwaab kalaad u baahanta wa fii usuuli tafsiir fanni walbaaba usuulu leeya iyo qawaacid sida xadiisku musطalax u leeyaho lagu fahmo tafsiirkuna usuulu leeya wa fii usuuli tafsiir waxaa ku sugnaaday almuqadima lishakh iسlaam ibn taymiya raximah اllah muqadimadaas aad u fiican tahay tafsiirka kahor qofku inuu akriyo sheekh maxamed salix uthaymiin waa akriyey waana daabacanta iyadoo tacliiqaadkiisi ay la socdaan laakiin nin shiikaho mucaasiraha ku faryaraysto aad u sharxay musaacid ibnu sulaymaan addayaar la yidhaahdo daarul ibnu jawsi inay daabacday saasaan rajaynaa dabcad aad u wanaagsan waxaa kaloo baraarujin u baahan tafsiir ibnu kaiir magaca inta maqasho ha iska soo gadaan laba mujallo meel taal tafsiir ibnu kaiir dabcadihiisii in badanoo ka mid ah saqdiyaa ku galay macnaha qaar badanaaba tafsiirkii qayb badanaa maqan nas muxaqaqa maaha marka laakiin ilaahay mahadiis hadda aadaa loogu qidmeeyey saddex dabcadood oo muxaqaqahana lasoo saaray mid walbaba midii ka dambaydayana kasii fiicnaa saas daraaddeed hadda inta daadacan tafsiir ibnu kaiir waxaa ugu wanaagsan midda daaruilmujawsi ay daadacday oo dictor xikmad uu taxqiiqa ku leeyey kaasaa ugu fiican waxaa ka horreyday midii daaru dayba sami ibn muxamed asalaama oo uu taxqiiqeeda lahaa laakiin tanaa ka sii dambeyda tanuu ka dambeyday faa'iida ceeraadana waa leedaho aahaarta salafka laga soo naqlinaa takhriij ayay leedahay iyo xugun ay saareen culummada uu ka soo naqlinaa marka faa'iide aan caadi yahayn oon kuwii hore laga helin ayuu leeyahay midka uu doctor xikmat taxqiijiyey oo daar ibnu jawsi ay daabacday toddobada mujalla ku daabacan ainta daabacan wa fii usuuli tafsiir almuqadimatu lishaekh islam ibnu taymiya raximah اllah doctor dayaar sharaxiisa aad u fiican yahay sharax muqadimatu tafsiir musaacid ibnu sulaymaan addayaar waa aad u fiican yahay wa fii siirati nabawiya siiratu nabiya waxaa ku sugan mukhtasaruhaa lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab taasoo kale kuwa ugu yaryaree ka mid ta ah. waxay yidhahdeen culummadu kutubta sheekh maxamed cabdiwahaab waxaa aad loogu yaqaanaa taxriir ad in ugu dadaalo waxaa dhacdaa kitaabkaas min bidaaya ilaa nahy haddaad aragto masale daciif ah inaadan ku arag laakiin mukhtasarkaanu saas ma masaa'il daciifa ku jira oo uusan ka reebin oo iska soo naqliyey oo ay ka mid tahay qisat alqharaaniiq albaadila qisadaas xataa ku taalla oo siyarku iska soo naqli jira isna iskaga soo naqliya inuu ku soo naqliya ma ahayn maadaama imaam muxaqiqa uu yahay mujadid ah markaa mukhtasarkaas xoogaa kale hufidu raba iyo kala haadin aamamalaha matnia ah marka rawdatu waxaa weya rawdatu anwaarka rawdatu anwaarka maasha allah meeshaas booska bilowga rawdatu anwaarka wax uga fiican lama arko aad ugu fiican yahay rawdatu anwaarka sire marka la yidhahdo bilow bilow way haddee kaa wada deeqi mayde laakiin mukhtasarkan culmmadu waxay hahdeen qisa daciifa ah ku jirta taasaana ka mida qisatulqaraaniiqoo la og yahay baatilnimadeedaaba ka mida oo ku taalla marka sidii kutubtiisa lagu yiqiinaya taxriirkii la yaab kalahay kutubtiisa mukhtasarkaanu ma laha imaam kastana ma jiro qof aan qowlkiisa laga daba hadlin ilaa nebi moxamed mahan sal allah ala sl imaam kasta waxa weeyaan hadalkiisa waana la qaataa waana la ridiya ilaa nebi moxamed mahan sal allahu alay wasalam ee imaam la yidhahdo imaam he maa yiri nabad waay kadabahadlid ma leh <laughs> ma jiro waa nebi maxamed keliya sal اllahu alيه waslm hmm. wa siirati nabawiya mukhtasaruha ayaa ku sugan lisheekh moxamed ibn cabdilwahaab wa asluha asalkeedu libni hishaam u waa siirada kutubta ugu asalsan uguna horreeyey wa fii zaadi ayaa ku sugnaaday libni اlqayim raximah اllah laakiin zaad macaadku waa ka cajaa'ibsanya siirada kaleeto dhan waa taariikh waa fiqu lisiira waa tawxiid waa kitaab oo wax weyn cajaa'ibla weeye dhinac yeel badan kaa dee qasiira uun iska tixan maaha maaha wa fii lisaan اcarabi uqad carbeed waa alcinaayatu dadaalku biashcariha ayuu ahaaday culummadu waxay ku dadaalaan ashcaarta carbeed in la xifdiyo macnaheedana la barto xifdi kali wax tari maadaan macnaha la baran kalmucallaqaati sabca oo aysan jirin ashcaarta carbeed wax la miisaan ah marka la ydhaha mucallaqaatu sabca waa kow ashcaarta carbeed waana ashcaartii ay carabtu u dooratay inta soo xushay oo warqad ku qoreen ay kacbada ka laalaadiyeen ah, marka ashcaar oo maal aan lahayn xagga luqada carbeed oo wax la miisaana aysan jirin waa marka qofku inuu korka aad uga xifdiyo waana wa la ifdi karo wax la xifdi karo wey marka mucalaqaatu sabca waa qasiidooyin aad u cajaa'ib badan oo quraysh inta carabtii nimankii quraysh inta soo xuleen ay kacbada ka laalaadiyeen saasaa loogu magacaaba mucalaqa mucalaqaad waa saas shay la laalaadiyey marka kaas waa xifdiyaan culummadu kalmucalaqaat sabca wa qiraa'ati iyo walqira'ati in la akhriyo fi lqaamuus lilfayruus aabaadda xalu sugnaaday qaamuuska weyn raxima allahu tacaala laakiin taas shiiqu wuxuu leeyahay sheekh maxamed saali uthaymiin kaas un markii aad luqo masalo u baahato inaad soo raadida maahane kaas daad akhrido faa'iidada aad kelida waa yarta sababtu waxay tahay ma maskaxda kuma hay kartid danta bilowdo dhammaydo markaa dhammaydo un wax weyn kama hayd tad ad u ballaaran waayo oo luqa ah marka asaga faa'iidadiisa oo weyn waa maxay halkan agtaada ha yaalo markaad kelimad u baahatoba ka fiirso markaad kelimad u baahatoba ka fiirso la noolow laakiin sida kitaab haddaa iskaga caqlido bilowdo dhammaydo waktiga ku baaba'ana waa wakti aad u culus faa'iidadaad soo xasilaydaana kitaabkan ma dhici karto maskaxdaadu inay istiicaabto kitaab aad u weyn marka waa in marjic oo markii kelimad kaa xihanto luqaaw aad u laabato waxaadna u laaban doontaa markaa sarfiga barato sarfiga ka horeeyo ee haddaadan sarfi aqooni meelaad wax uga laabato iyo qaab wax loogu laabto midna maahidin raximahu llahu tacaala fawrus aabaadda allahu naxariiste wahaakadaa walamru arrinku haakadaa sidaasu ahaa min maraaxili dalab maraaxisha dalabku sidaasu ahaa filfunuuni funuunta la dalbo qaabkaasaa funuunta loo dalbi jiro waxa weeyaan loogama soo dhici jirin bukhaari bukhaari arday maalin walba kitaab yaroo qurux badan kitaab weynoo qurux badan sita ama risaalo iska akhrisanaya kaas dariiqi man marin hadduusan marinna wuxuu soo xasili doonaa waa soddon sano kadib inuu yidhaahda laydhaahaye soddon sano aniga soddon sanaan dacwadan ku soo jiray haye hadda xadayda allah usuulu salaasaha haddii mar hadda la ii maro hadda waa akhrin karaa hmm, waa soddon sano kadib hmm, marka wax faa'iidaa kama keenayo kaas waqtigiis waa baaba'ay waqtigiis waa baaba'ay wa kaanuu waxay ahaayeen culummadu maca daalika intaas aan soo sheegnay tartiibkaas iyadoo jiro ya'khuduuna kuwa qaata bijardi lmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey dareerintooda jardigu waxa weyaan kitaabka in la akriyo bilaa sharxin sharax badan iyadoon la sanan oo waxaa laga saaraya sharxiya la iska daya markaasaa la akrina kitaabka kitaab umahasitii iyo waxa wey marka la dhammeeyo mutasiso waa la soo qaata kutubta waaweyn uunta soo qabtu amaankan waa sardina waa uun dulmana sharax male waa kutubta waaweynay sardi jireen ilaa qaarkood ay gaareen wax kastoo carabi ku qoran waa akhriyey ee waxyaalaha luqooyinka ku qoran kale yaa carabi iigu bedela aan akhriye ah, waa rag nool ragga saas haddale ah, wax kastoo carabi ku qoran waxaa dhacda kutubta carabiga ku qoran dii masaajidkan la dhigo ma qaado kitaabkan masaajidkan ma qaadi karo kutubta carabiga ku qoran ah, dhammaan mar horuu akhri waa ka soo jeesto hadduu halkaanu soo fadhiya wuxuu leeyahay luqooyinka kale kutubta ku qoran oo cilmiga ku saabsan ama urduga ku qoran ama se sawaaxili ku qoran ama luqo kale ku qoran waxaan rabnaa in la bedelo oo carabi loo bedelo carabiga anugu aqaana ayagana aan akhriyo laakiin imise saacu wax akhriya imaamkaas sideed iyo toban saac wax akhrina sideed iyo toban saacadood uu akhrina sideed iyo toban saacadood uu qiraa'o wadaa ilaa uu salaada uu aada maahan maxaa soo haray waqtigii o dhan lix saaca soo hartay lixdaa saac cunto iyo jiif u qaybsana inta kale waa akrina salaadda maruu ka soo baxo soo tega meel faiisa meeshii fadhiisaa maahane sheeko laguma keenin iyo dalxiis wa kaanuu waxay ahaayeen maca daalika intaas oyaday jirto ya'khuduuna kuwa qaata bijardi lmudawalaati kutubaha la dhaadheereeyey dareerintooda macnaha akrinta dhammaan salka laga maro wadaalika milu taarikh ibnu jariir oo kale taarikhda ibnu jariir iyo wabni kaiir waa albidaaya wanihaaya ah kutubtaasa laaqrina wa tafsiirayhima labada tafsiir tafsiirka ibnu kaiirka iyo midka ibnu jariirka dhammaan alaakhrina maahan aayad tafsiirkeedan ka fiirsana wa yurakisuuna waxay xoogga saaraan culummada hadda joogta calaa kutubi shaykh اislaam ibni taymiya iyo wa tilmiidihi ibn اlqayim raximahum allahu tacaala oo culummadu ay yidhaahdeen kutubtooda waxay soo khulaaseeyeen nuxurkii kutubtii salafka ee quruunu mufadala ayay soo qulaaseeyeen kutubtooda marka aad ay u faa'iido badan yihin marka way akriyaan iyo wkutubi iyo wa kutubi a'immati dacwa wa fataawiihim iyo a'immada dacwada kutubtooda macnaha a'immatu zamaani dacwa waqtiga dacwada dacwada waxaa loola najdiya ayaa loola jeedaa waa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo ardadiisii iyo caruurtii uu dhalay a'immadii ka soo baxay a'immadaas kutubta ay qoreen a'immadaas marka xooga iyagu quraafa la dagaalan iyo shirki la dagaalan ayay xoog isku geeyeen imaamba baabaa ilaahay u furaa marka awooddooda waxay iskugu geeyaan inay shirkiga iyo quraafada la dagaalamaan towxiidkana la barax tiro iyo mutaabacada nabiga sala allahu cala wasalam oo bidacda iyo shirkiyaadka ay la dagaalamaan marka kutubtooda iyo fataawahoodana qofku inuu sardiyo dul maro wax badanuu ka faa'iida iyo wa kutubi a'imati dacwata a'immada dacwada kutubtooda wa fataawihim iyo fataawahooda laa siyamaa waxaan ku sii jirin muxararaatuhum kutubta ay tifaftireen filictiqaadi caqiidada ay ku tifaftireen kutubtaas waxaa ugu jaamicsan kitaabka ah addurar saniya fi اlajwibati najdiya oo lix iyo tobanka mujallo ku daabacan dabcadda maktabadda noo lix iyo toban waa saasan rajaynaa lix iyo toban Ah, midda hadda maktabadan noo taalla daabcadda marka kaasoo kaleta in qofku carabka mariyo waa kitaabo muhiim dhammaanna kutubtaas mid walba imaam kasta ha qoro wixii deliilka sharciga iyo caqiidadii manhajkii salafka khilaafa waa in la naqdiya oo mid la leeyahay sida qur-aankaoo kalea xaraf laguma qaban karo kuma jiro imaam kasta ha qore saasayna ahaayeen dariiqada culummada muslimiintu sidaasay ahaayeen intaas kaliya hadde waa un tusaale intaanu laakiin kutubtii caqiidada salafku ka qoreen sida kitaabi tawxiid ibnu khusayma sida araddu caljamiya libni ninka la ihahdo lidarami sida khalqu afcaal اlcibaad imaamu اlbukhaari iyo kayrkood a'immadii salafku kutubtay qoreen ayagana waa inaan ardagu uusan ka marnaan oo uu akriya markay soo kobco wahaakadaa sidaasay kaanat alawqaatu waqtiyaalku u ahaayeen caamiratan mid ku camiran fi dalabi cilmi dalbidda wa majaalis ilcilmi iyo fadhiyaalka cilmiga sidaasa waqtiyadoo dhan cilmi dalbidda iyo majaalista cilmiga waqtiga ugu camirnaa fa bacda salaati fatucqadu waa la guntayaa majaalista bacda salaati اlfajri salaada subax ka gadaal ila irtifaaci duxaa barqinka kor noqoshadiisa intii laga gaaro duruusaa la akhri jiray marka uma takuunu waxaa sugnaanayda alqayluulatu qayluushigii qubayla salaati duhri salaada duhur waxyar ka hor markay salaada duhur soo dhowdahay aa la dhihi jiray ardada seexda intaan salaada duhur la gaarin maxaa duhur darsi in la akhriyaa la rabaa ardaygu siduu xalay u kacay waxaa dhacda inuu xalay salaada subax ka hor kacay xoogaa witir tukaday ducaystay qur-aan akhriyey saakoo dhan duruusuu ku jiray bacda duhur hadduu haddana dersi kale galo isagoon qayluushan maskaxdiisu wax badan ma qabanaydo marka qubayla salaati duur salaada duur wax yar ka hor ugu yaraan nus saac afartan daqiiqo hal saac waqti waana waqtiyada ugu faa'iidada badan oo ibnulqayimo dibiga aad ugu oqoon badan wuxuu yidhaahdaa hurdada maalinkiiya waxaa u faa'iido badan cinda alistiwaa hurdada ku dhow oo ama ka dambayda ama ka horayda macnaha qabla duhur iyo bacda duhur labadaasa u faa'iido badan wax yaroo qofku ka seexdaana wax weyn ku filnaana waxaana u liita subxiga iyo maqribka hurdada u dhow labadaas mar kastoo hurdadu labadaas waqti ku dhowaato dhibaatay ku keentaa qofka caafimaadkiisu leeya bacda salaad subxiu seexda waa aaday u liidata amase bacda casru seexda mar kastay ku sii dhowaato qoraadhicidii wuxuu leeya waa dhibaata u keena qofka oo xagga caafimaadkiisa mar kasta oo salaada subax ay u dhowaatana dhibaatay u keeni marka waa in qofka uu ka fogaado subxiga iyo maqhribka oo uu ku dhowaado duhurka waa inuu duhurka ku dhowaado wahaakadaa sidaasay kaanat ilawqaatu waktiyaalku ahaayeen caamiratan mid ku camiran fi alabi cilmi dalbidda wa majaalis ilcilmi iyo fadhiyaalka cilmiga fa bacda salaati alfajri fatucqadu waa la qabanaa bacda salaati alfajri salaadda subax ka gadaal fadhi ayaa la guntayaa duruustii ila irtifaaci duxaa barqinka kor noqoshadiisa ilaa laga gaaro uma takuunu waxaa sugnaanayda alqayluulatu qayluushigii qubayla salaati duhri salaada duhur wa fii acqaabi jamiici salawaat salaadaha dhammaantood gadaalkooda ayaa la guntaa salaadaha alhamsi shanta shanta salaadood salaad markii la tukado ka gadaal darsiyaa la geli jiray shanta salaadoodba wa fii acqaabi jamiici salawaati salaadaha dhammaantood gadaalkooda salaadaha alhamsi shanta tucqadu waxaa la guntaa adduruusu culummada iyo ardadu fii adabin edab jamin oo aad u fara badan edab aad u fara badan iyo wa taqdiirin isqadarin bicizati nafsin maca cizati nafsin nafta sharafteedu iyadoo la jirto sharaftaasoo mina darafayna labada dhinacba ka ahaatay oo labaduba qofka qofka kale uu qadarina calaa manhaji salafi salafkii waddadiisii xaalay ku sugan yihiin salafkii asaalixi suubanaa saxaabadii iyo taabiciyaalkii weyn iyo atbaacu taabiciin raximahum اllaahu tacaala walidaalika inay tartiib ku socdeen edab lahaayeen welidaa edabtaas iyo tartiibka ay ku socdeen daraaddeed adrakuu cilmigiyay gaareen adrakuu way gaareen cilmigii wa saara waxaana ka mid noqday minhum ardadaas xaal ay ka mid yihiin fii cidaadi اla'ima imaamyaalka tiradooda filcilmi cilmiga ugu tiraa jamcun jamcoo kafiirun fara badan jamc u fara badan oo ardadaas ka mida tartiibkaas lagu waday culummaday ku tirsi noqdeen culummaday ku tirsi noqdeen walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday allahaasoo rabbi rabbialcaalamiina caalamka ohan isagu barbaariyey fa hal min cawdatin noqosha ma jirta Ah, fahal min cawdatin noqosho ma jirtaa ilaa asalati dalabi cilmi dalbidda asalaynteedu loo laabto in la tacsiiliyo oo dariiqii aan sheegnay lagu laabto ma dhici kartaa fahal min cawdatin noqosho ma jirtaa ilaa asaalati dalabi cilmi dalbidda asalkeedu loo laabto see loogu laabanaa fii diraasati اlmukhtasaraati kutubaha mukhtasaraadka in la darseeyo ah, oo cilmiga laga bilaabo kutubta mukhtasaraadka muqtasaraadoo dhan lama rabe muqhtasaraadka almuctamadati ee la cuskado fanni walbaaba iyo madhab walbaaba wuxuu leeyahy kutub muctamad ah oo lagu kalsoon yahay ah, kuwaas ma loo laabanaa laa cala almudakiraati rasaa'ilka maya rasaa'il oo waxa wayan mucaasiriintu iska qorqoreen oo ah qaarkood aan loqoon qof qoray oo qaarkood dadka qora aysan cilmi culus lahayn cilmigoodu iska sadxi yahay waxaas inta layska daayo kuwaas culummo lagu noqon maayee ma loo laabana muqhtasaraadkii ma loo laabana arasaail un rasiila maanta risaalaan akhriyey maanta laba risaalaan dhameeyey bishaan shan risaalaan akhriyey weligaa culmo ku noqoyda kun haddaad akhrido waa iska sadxiyaad sumi qaar ka midana waxaa dhacdaba masaa'ilka ku qora inaysan sugnaynba marka inta waxaas la daayo ma dhici karta in loo laabto cilmu dalbidda asalkeedii oo ah fii diraasati اlmukhtasaraat mukhtasaraadka in la akriyo muctasaraadka almuctamadati la cuskado laa cala almudakiraati rasaa'ilka maya iyo wa fii xifdihaa mutuunta in la xifdiyo maha laqbo ah, xifdigeedii loo laabanaa lalictimaadi cuskasho maya cala alfahmi la cuskado fa kitaabkan waa fahmay maya xifdi ma la aadaya sida culmo loo noqdo ah, xifdi in la xifdiyo fa maya xataa daaca ulaab ilaa ardadii dayacmeen rasaa'il akhri kitaabkan ii laqdee fahamkan ka rabaahe falaa xifda xifdina ma jiro walaa fahma fahmina ma jiro labadii baa baabice markii horeta waxaa laga tegey xifdigii ah, xifdigiiaa laga tegey markii xifdigii laga tegey fahamkii haddana laga tegey awal markii horeta waa la xifdi jiray waana la fahmi jiray markii dambe xifdigiia laga tegey waa la fahma kitaabkan labaatan gooran dersiga akra waa fahma waa la fahmayaana la fahmay haddana markii dambe waxay tagtay laba gooran ku ceshana meel iisa markii dambe hadda qaaranba hal mar xataa ku celi markii loo akriya miiska iska saarta maanta dambanaad soo qaata kala bar intuusan gaarin waa ka himajaba himamu ku wada mabaleba kitaab ma dhammeeyaan marka kuwaas sidooda badan marka waa la baaba wuxuu yidhi shee maxamed saali xuseen bn sharxu halkaas ku dhigaa wuxuu leeyahay waxay ahaayeen kuwa na khiyaanu yidhi dadku waa na khiyaani jireenuu yidhi markii aan cilmiga dalbaynay waxayna dhihi jireen naftaada hadhine ha xifdiga matnigan aad xifdaydo iska daa calayka bilfahmi alfahma alfahma weligaa fahamka ku dadaal kitaabka matniga inaad fahamtaa ku dadaalo waxba ha xifdin laakina wajadna ananaa lam naxfad شhayئa ilaa maa kaana cindanaa min xifdi saabiqin fanafacana اllahu tacaalى bima xafidna min almutuun waxaan ogaanay yuu yidhi wixii aanaan cilmiba nooma sugnaan ilaa waxaan xifdinay maahan waxaan helnay wixii aan xifdinay bis a cilmigii noqday intaas allanagu anfac intaas alla nagu anfac haddaan ilaahay intaas nagu anficin wuxuu yidhi waxaa naga lumi lahaa cilmi aad u fara badan weligaa ha ku kadsoomin marka alfahm alfahm kitaabka fahm ha isku dhibin xifdiga weligaa ha ku kadsoomin cilmi warqad ku yaalla cilmi dhammaystiran maaha cilmi warqad ku yaalla masaladan sheeg ka waran waa bal soo baara tanna ka waran waa soo baara kitaabka ugu yaallaa kitaabkaas inuu faarisadu fiirina cilmigiisi waa unfaaristaas wa hal masalo waxaw boqol masle hadii la weydiiyo toddobaatan waa kitaabka inuu ka fiiriyo laakiin qofka xifdisan waxaa dhacda haddii soddon masale la weydiiyo labaatan inuu korka ka hayo ma garatay tobanka kale ha soo fiiriyo soo ma jeedi marka xifdi waa in la helaa xifdi waa in la helaa ma ahan masalada inaad soo fiirido hadda masaa'ilka gobol badan waa dhaqankii culummada waana saxantahay laakiin macnaha waxaa loola jeedaa adiga inaadan waxba xambaarsanayn oo cilmigaa warqad kuugu yaal waa musiiba maahan dhaqan culummo Ah, sidaas waa laga iian sidii iicnaanta badneed maa laakiin macnaha qariib maahan qofka masalo iyo laba iyo saddex iyo afar inuu yidha waa soo fiirina laakiin kulli masaa'ilkii sidii u badneed mid walba kitaabkii daan heli lahaa ah, kitaabkii daan heli lahaa ah, inay ku dhammaato waxa wey waa musiibo wuxuu yidhi shiiku wa fii khuluwi talqiini meerinta ka marnaanshadiisa min azaqali khiyaano uu ka marnaado washawaa'ibi baraxyaal uu ka marnaado walkadari carow uu ka marnaado iyo wasaq sayrun socodaa ku sugan calaa minhaaji salafi lagu socdo wallahu lmustacaan culummada dersiga dhigayda dersigooda waa inuu ka marnaado khiyaano khiyaano cilmiya waa inuu ka marnaado naqli dhammaystiran iyo mas'alad sugan waa inay noqdaan waxay gudbinayaan ah, inaysan oo mas'alada ay gudbinayaan masale ay hubsadeen ay noqoto masaa'ilo waxaa la sheegayey la sheegi jiray nin oo shiikh ahoo xoogaa luqada ma yaqaan laakiin minhaajku aad u akhrista minhaajkana waagii horeeto شhan iyo toban goor labaatan goor soddon goor aa la akhri jiray qofka uu ku laabana ilaa la yidhi markii dambe minhaaj ma yaqaano qofaan oqoweyn intuu akhrista meeqaad minhaaj ka dhegeysan toddoba goor waaba taqaan miya ma taqaanid minhaajna ma taqaanid iskada minhaajka waxay yidhahdeen qofku inta goor loo akhriyo waa inuusan oqoon iska un fadhi ah, saad u fadhido oo u fadhido marka isku darmaan waniyoma labaatanaan maraya anumase toddobiyo toban minhaaj markaasaad ka warhayda markaas laftigeedana haddi ogow halkii marayna waxaa dhacdo loo aqriyo halka darsi inuu ku celinayo shan iyo toban goor ama toddobiyo toban goor laakiin luqadii naxwo ma yaqaan qofkan naxwo ma yaqaan sarfi ma yaqaan wax kale ma yaqaan lafdiga shiiku siduu ugu dhawaaqo waa inuu u qabto intii uu qabtuu qabana intii shiiku uusan ku dhawaaqin oo shiiqii waa dhawaaqay mogtahay qof banu aadanana waxa weya wixii shiiqu ku dhawaaqay boqol kiiba boqol kuma qaban karo qaara ka fakana haddana mar kale loo akrina qaaru qabana haddana marka nin shiiqaa kelimad u goyda yidha ha asaguna luqa ma yaqan ma baara karo soo rogi ma qaamuus sarfiga ma yaqan minhaajku akhriya sidii u soo naqliyu u hayaa marka aad u adag kelmadaa ku dhegtay wiil laakiin naxwada yaqaan iyo sarfigaa fadhiya waxay ahayd hadduu kelmadda qowa wiilka inuu weydiisto waryaa kelmaddan maxaa lagu yidha carabiga dhihi ma bal ilaahay awooddiis waa marka nuuca zaqalku taasaa ka mid a ma weydiinayo kelmaddan maxaa luqahaan maxay ahayd dhihi uma wuxuu isleeyahay waa koofida kaa dhacayda marka mana ahan saas saasna maaha bismi illaah markaas waxay yidhahdeen shiikaa sheegi jira wuuu yidhi aw dul maray marka siduu anugu hadda u dulmaray maaqaan waa un kelmaddii uun ma allaqbayn ardagaanaana ku celinaa hadhow kitaabka ardagaanu kelmadda waa yaqaan luq ahaanna u fahma isagu dadkii ama adabkiiu xifdiyo wax badan wuxuu rabaa mufradaad badan carabiyu haya ardagan laakiin ad ay culummada iyo ardadu isku ilaalinayaanoo shiiqu kelmad uusan laqba saarin inuu saaro ma ogola ardagu oo isleeya ardadii iyo shiiqiyaad ka dhex shaqayn marka markuu dul maray ardagii uu yidhi kelmadan dogobaa ku dhegay dogob ma la fahmi kara biyaha markay meel fadhiistaan oy meeshii qalasho qalfoof weyna ka soo fuqda soo maa kaasoo kale kelmadan dogobaa ku dhegay uu yidhi kelmaddii markuu maraha uu yidhi dogobaa ku dhegay shiiqina waa maqla meeshaanu ka dhegaysaa markaas wuxuu mooday inay kelmadda macnaheedu tahay dogobaa ku dhegay shiiqiyaa mooda yidhahd maalinkii dambuu ku soo laabtay markaasuu yidhi kelmaddaas ha lala socdo macnaheedu waa doogoodaa ku dhegay <laughs> kaba darantii hore soom marka taasoo kaleeto culummadu waa inay ka ilaaliyaan darsiga ah, shiiku meel waa qowi karaa laakiin meeshuu qo waaye waa soo baara hadduu soo baari karo arday yaqaan hadduu hayo inuu ka faa'idaysto yidhaha arday meeshaan waxay tahay oo laga maqnaysiiyo sababtoo ah haddii uusan wuxuusan idqaanin ardada u sheego ardadu waxaa imaanayda calaa xadar inay dersiga ku dhegaystaan ders diinkoodo dhan fiqa ma yeelana waxaa noqay kulligood mas'alo kastaba inuu hadhow inuu baaro rabo ardaw ah, marka wax macnaa male waa khasaar marka dhegaysiga u dhegaysanay waxaa la rabaa ardagu masaa'ilku shiika ka dhegaysa inuu ku kalsoon yahay oo uu ictimaado oo uu ka diin dhigto masaladii hadhow markuu ardagaanu cilmigiisu kobxo uu ogaado in laga raajacsan yahay waa ka tega laakiin calaa iqa waynu ku qaataa calaa iqana waxay ku imaan kartaa shiika laftigiisu inuu dadaalo darsi soo diyaariyey ku kalsoon yahay hubo meeshii oo uusan oqoonin ciddii taqaan weydiiyo ay noqoto marka waa in khiyaano uu ka marnaadaa meerinta ardada loo meerinaa darsiga wa fii khuluwi talqiini meerinta ka marnaashadeeda min azaqali khiyaano ay ka marnaato waa qishi weeye zaqalku iyo washawaa'ibi asalkan zaqalka waxa la idhaha biyaha marka lagu luqluqado la tufo la yidhahdo oo xoog loo tufo laakiin hadda hishiga ah halkan loola jeedo iyo washawaa'ibi baraxyaal wax kale inay ku darsan yihiin iyo walkadari calow calow waa biyaha wasaqdu ku jirto sayrun socdaa ku sugan calaa minhaaji salafi lagu socdo ilaa dariiqii salafku saasuu ahaa cilmigoodu intaas waa ka marnaa wallahu lmustacaan uu yidhi shiiku ilaahay baa laga kaalma dalbaa haddaan loo laaban halkaas juhdi badan waa baaba'aya wa qaala alxaafidu xaafidku wuxuu yidhi cufmaan ibnu khura khurazaad waxa wayna khada waa damisanta khada waa in dama la saaraa khu weeye ee kha maaha fadxada ka daa wa qaala alxaafid cuثmaan ibnu khurazaad wuxuu yidhi almutawafى sanata miatayn inain wa amaaniin raximah اllah yaxtaaj wuxuu u baahan yahay saaxibu اlxadiid qofka xadiiska barana wuxuu u baahan yahay ilaa hamsin shan arrimood shantan arimoodaa lagaa rabaa adaad xadiis baraydo fain cudimad haddii la waayo waaxidatun hal mid fa hiya waaxidadaasu naqsun waa nuqsaan waxbarashadaaday ka go-anta muxadid haddaad rabto inaad noqoto shantan waa in laga helaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahy ilaa caqlin jayidin caqli wanaagsan haduusan qofku caqli lahayn wax badan ma fahmi karo cilmi waxaaba hadda soomaalidu yidhaahdeen cilmi ha laguu dhigee caqliaad ku garata maleeda ah. hadduusan qofka caqli lahayn cilmi lama bari karo sheekh maxamed saali uaymiin halkaanuu ku keenaa sharaxa waxaa jiri jiray uu leeyahay nin dadkii hore ka mid ah oo xifdi badan oo aan wax badan halmaamayn wuxuu xifdiyuu yidhi furuuci ibnu muflix furuuca ibnu muflixna saddex mujallo oo waaweyn weeye oo koobay khilaaf iyo wifaaq wixii culummadu ku ijmaaceen iyo wix laysku khilaafaya ku yaala ah, masaa'ilkii fiqiga wixii lagu ijmaacay iyo wixii laysku khilaafad waa ku yaali taad caadiya maa furuuc ibnu muflixa laydhaha kaasuu sida faatixada korka uga haya laakiin waxba kama fahmaayo ardaydu marka waxay ka dhigtay inuu yidhi nusqo oo ibnu muflix markaasay waxay yidhaahdaan markii mas'ale laysku qabto ama loo baahdo ay waxay yidhahdaan ha hoy ibnu muflix muxuu ka yidhi hadalkaas masaladaas markaasuu shubaale waa shuba saasuu yidhi markaasaa la iska fariis aduu ma fahmayd annaga fahma markaas idhin ha saas wey hadduu saas yidhi asagu fahmi ma lama dhahayo ma xalaala mise waa xaram waxaa maba fahma ha keliya waxaa laleeya ibnu muflix markuu baabkaas ka hadlayo wuxuu yidhi markaasu shuba sida faatixadii ha sida faatixay u tahay markuu shubaanay dhegeysaay dhegeysaay dhegeysaay kaas waa ku fahmay iska fadhiisto marka waa nusqo meeshan taal oo ardadu ay masaa'ilka ugu laado hal nusqa laga dhigto meel yaal marka haddii aadan caqli lahayn wax weyn kama keenayda hoogaa salaadaad sad u barato iyo dahaaro inta iska bato iska shaqaysatay noqeen cilmi ka keeni mayd haddaan caqli badan lahayn koow taas waa shardi shardiga labaad waa diinin waa alla kacabsi taqwo waa inaad leedahay taqwo xumaanta ka fogaataa daacada ilaahayna ilaalida hadaadan taqwo lahayn diinku ku geli may mideeda kale xuju kuu noqon waxaad baratayna muxadi oo cilmigiisu barakaysan noqon maydin saddex waa dabdin xifdi caqliga iyo xifdigu labay kaleyi xifdi badan waa inaad leedahay xifdi badan waa inaad leedahay haddaad muxadis noqaydo iyo waxadaaqatin xariifnimo inaad xariif ku tahay bisanaacati cilmiga oo qof itqaani kara shayga aad tahay qof oo waxa uu maqlo itqaani karo oo sugi karo si aad u fiican inta u fahmo oo sugi karo itqaani karo waa inaad waa inaad itqaani karto xifdigu waa fahmka fahm aad u fiican wey waa inaad aad u fahamto wix aad maqasho oo si sax aad u fahamtoodo si qaldan u fahmin iyo waxadaaqatin xariifnimo bisanaacati cilmiga aad xariif ku taho macnaha si fiican aad u fahmaydo maca ammaanatin ayadoo ammaana la jirto lama raba sidaad rabto inaad wax u dhigato diinka siduu aad u maqashaa loo soo naqliya waxna laguma daro waxna lagama jaro ammaano ammaano ammaanadaasoo tucrafu la yaqaano minhu daalibka xaggiisa laga yaqaano shantaas u baahan yahy caqli diin waa taqwa diinku dabdi xifdi xadaaqo oo ah waxa weya fahm aad u fiican dabdigu waa qabashadii iyo xifdigii xadaaqaduna waa fahmidii oo wuu kala qaaday fi sanaacati maca ammaanatin ammaana iyadoo la jirto torfay qultu waxaan leeyahay ayu dahabiya dahabiya marka tacqiidina wuxuu saddex shay wey wuxuu sheegeen shanta ka dhigay laba ka miduhu dhex gelayaan anaa sheegay yii waa laga raba muxadis dhegayso ardayow qultu ayudahabiyu alamaanatu juzun min addiin ammaanadu alla ka cabsigay soo gele diintay soo gele ah, diintay soo gele oo qofku goormuu ilaalina ammaanada waa markuu alla ka cabsado marka alla ka cabsigay ku jirtaa horta mid cusub ha ka tirin wadabdu dabdiguna daakilun fi lxidqi xidqiguu gele isaguna oo xidqigiya waxaa iskula jira xifdi iyo fahm uu isku daray marka marka labu saddexuu sheegay caqli taqwo iyo xidqi wuxuu ku yidhi faladii shayga yaxtaaju uu baahan yahay ilayhi shayga alxaafid fiiriya markaan laakiin shiiqii horeeto muxadis uu sharxay kan xaafidu dahabina muxuu sharxaa xaafid wاlxaafidu fowqa اlmuxadi muxadidka waa ka sareeya baynahumaa cumuumu wa khusuuصu muطlaq xaafidkaa sareeya oo caamsan xaafidkaa sareeya kulu xaafid muxadi walaysa kulu muxadiثin xaafida marka baynahumaa cumuumu wa khusuuصu muطlaq marka xaafidkaa sareeya wuxuu ku yidhi xaafidu dahabi faladii shayga yaxtaaju ilayhi u baahaya alxaafid an yakuuna waa inuu yahay taqiya qof alle ka baqa oo munkaraadka ka fogaada daacaadka ilaaliya o wa aslu diin akiyan caqli badan naxwiyan luqada nawada yaqaan naxwada yaqaan naxwada luqawiyan luqadana yaqaan waa kala duwan luqo iyo naxwi luqada waxa weeyaan waa sarfigii iyo ad iyo adabkii ah, naxwaduna waa ixraabka kelmadda aakirkeedoo la exraabo kaliya waa naxwadu laakiin luqo marka lagu yidhahdo adabkii iyo wuxuu la jeeda sarfigii oo mufradaadkii mise mucalaqaatu sabcihii iyo waxa weeyaan ibnu duraydkii oo kale iyo laamiyatulcarabkii oo kale iyo kuwaas qofki inuu aad waxw u xifdiyo ilaa maqaamaadkii xariiriyo kale iyo kuwaas inuu aad u xifsan yahay zakiyan qof dahiran waa inuu noqdaa oo aad xumaanta iskaga ilaaliya cuaymiin wuxuu leeyahay taqiyan iyo zakiyan haddii laysla sheegay taqiyan waxaan ku fasiraynaa tarkul muxaramaat zakiyanna waxaa ficlu daacaad oo waa kelimaadkii la dhihi jiray ida jtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa kelimaadkaasaa laga dhigaya marka haddii taqwo la sheego keligeed waa imtiaalu awaamir waijtinaabu nawaahi laakiin haddii zakiyan lagu daray waxaan leenaha taqwada ijtinaabu nawaahi ka dhig xumaanta inuu ka dhowrsado zakiyanna inuu isdahiro oo daacaadka waxa weya isku dahiro oo uu sameeyo xayiyan xishood badan qof xishood badan oo xishood laawuhu kayr ma laakiin xishoodku haddana waa inuusan cilmiga kaa mancin daad ka xishooto cilmiga mustaxyi mustakabir midkoodna cilmiga ma bartaan waa kii yidhi mujaahid ibnu jabr salafiyan dariiqii salaf waa inuu ku socdaa alquruun almufadala xadiiskii bukhaari iyo muslim oo nabigu yidhi sal اllahu alيه waslm khayru الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdaas qarni dariiqoodi waa inuu ku wadaa xaafidku wuxuu leey waa inuu qofku salifi noqdo maahan inuu urur noqdo ulama jeedo maba looqoon urur waagaas urur oo ahlu sunnaa mana la oqon waqtigaas uu leeya xaafid waa xaafid dahabi nin kale waa inaad salafi noqotaa laakiin maxaa la yiqiinay dariiqii saxaabada taabiciyaalka dad ku socon iyo dad ka leexdo ahlbidac loo yaqaan oo dawaa'if iyo firaq ah kuwaasa la yaqan marka waa inuu qof salafiya noqdo qofka muxadidkaa xaafidkaa oo ku socdo calaa dariiqi asaxaabati wataabiciina waatbaacihim masalada horaan usoo sharxan xaafidkuna dahabina ku celceliya markuu ama qof taskiyeynayo ama ka hadlaya kaana salafiyan kaana salafiyan kun salafiyan macnaha dariiqii saxaabada qof ku suganaa laga rabaa meesha oo iyo taabiciyaalkii yakfiihi waxaa ku filan xaafidka an yaktuba inuu ku qorto biyadayhi labadiisa gacmood miatay mujalladin laba boqoloo mujallo horta asagu ha qorto oo culummada ha ka qorto laba boqol oo mujallo horta asagu gacantiisa waa inuu ku qorta oo culummada cilmiga uu ka qorana xadiidka kow wayuxasila uuna soo xasiliyo soo xasiliyo min atawaawini diiwaanada diiwaanada almuctabarati la tixgeliyo amsamica mujal an boqoloo mujalo an boqoloo mujalana wuxuu soo gadana kutubtii hore oo waxa weya a'immadii hore qoreen an boqoloo mujalo halkan soo dhigana oo u soo xasilina oo u akhrisana anta boqolba carabku marina waa akhrina maa wax inta laska gaday meel lagu sharaxday maa laba boqolna asagaa qorana oo haye ad intaas hadda ma u diyaarsan maa isleedihin cuthaymiin <laughs> haba la yaabay weynankeeda intaan wuu yidhi cuthaymiin shuruudda dahabi sheegay waa shuruud culusu yidhi intii yartaahda xaafidki cumaan e, ibnu khura ibnu khurazaad intaas haddii aan ku gaabsanno taasaa roonaalheed oo wanaagsanaa leh tan waa culusta laakiin nafteenna waxaan ku sabansabaynaa uu yidhi labada boqoloo mujal uu sheegay mujaladkii inuusan ahayn kuwan waaweyne an boqoloo eh, konton safxa uu yahay oo mujalad ay u yiqiineen an oo konton safxo xataa saasaan bal nafta lagu sabaansabaa eh, haddii la yidhaha mujalad oo lix boqoloo safxa laba boqol inaad qortaa lagaa rabaa habeen iyo maali haddaad qoraydo laba boqol goormaad dhammayna an boqoloo mujallo oo mujaladkii an boqoloo saama lix boqoloo safxa yahaysa goormaad akrinayda waa hawl adag wey runtii laakiin wuxuu ka hadlaa dahabi waqtigiisii akhyaartii joogtay ah, marka haddaadan adugu akhyaartaas ahayn kayrka lagama quusa intaad awoodaa la akristaa ah, macnaheeda maar haddaad un kuwaas gaari weyday inaad kayrlaawata eber aad tahay intaad awoodo tabartaada akhrisan wuxuu ka hadlayaa akhyaartii waqtigiisa joogtay ah, marka waxaad fahmaydaa a'imadaas waxa ilaahay siiyey iyo dadaalkay baxsheen ayaad fahmaydaa wuxuu yidhi waxaa kale uu baahan yahay wa anlaa yaftura inuusan ka go'in min dalabi اlcilmi ilalmamaati ilaa uu ka dhimana waa inuusan cilmiga joojin caalim kastuu noqdo qofka cilmiga asna waa inuu baranayo ilaa naftu ay ka dhacay ah, meel kaloo cilmi lagu joojiyaa ma jirto barashadiisa ilaa ay naftu ka baxaydo sidaasayna dhammaan a'immadii salfku dhihi jireen ah, saasay dhihi jireen biniyatin khaalisatinna uu ku baranaa niyo khaalis oo ilaahay riladiisa keliya uu dalbaa iyo watawaaducin isdhuuldhigid oon takabur ku jirin iyo waxbaad baratay wailaa hadduusan intaan soo sheega yeelin falaa yatacana yuusan isdhibinin waxba yu isdhibin meel um, weyn gaari maayeen hmm. marka adugu inaad un aad u muraal jabto istiraado intaana ma awoodid ha isdhibinaana lagu yidhi haddaada intaas awoodin maya saas ma fataqu llaha ma sadactu dadku intay awoodaana loogu yeeraa marka intaad awoodo baro laakiin dariiqii laguu soo sheegay wax ku baro bis dariiqii wax ku baro habeen iyo maalin dadaal murugo iyo hami khalaas intaad soo xasilidaaba waa kayr iyo barwaaqo ee uun haddaadan intaan soo xasili karin ha isdhibinta dambe waxaan leenahay uun rijaashiisiiuu la hadlaayay inagu rijaashaas damani wallah subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina muxamed